alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed waxaynu joognay baabkii toddobaad ayaanu bilownay faslun wayaxrumu tafsiruhu bigayri cilmin walkalaamu fii macaanihi liman leysa min ahliha walaxaadiisu fii dalika kasiiratu walijmacu muncaqidun calayh waxaa xaaraan noqonayaa shiikhuu yidhi tafsiirka qur'aanka la fasiro oo aqoon darro lagu fasiro yacni qur'aankii waa in cilmi lagu fasiraa biduuni cilmin ruuxu waa inaanu iska waxaa kaloo xaaraan noqonaya hadalka laga hadlayo macaanida qur'aanka liman laysa min ahliha waxay xaaraan ka tahay liman laysa min ahliha cidaan ehelkeeda ka mid ahayn oo inuu macaanida qur-aanka ka hadlo aan u ehel ahayn hadalkay ka hadlayso macaanida qur'aanka oo qur-aankii fasiraysaa xaaraan bay ka tahay walaxaadiisu fii dalika kasiira axaadiista mawduuca ku soo waa fara badanta walijmaacu muncaqidun calayh ijmaacuna waa ku guntamay inay xaaraan tahay ciddii aan aqoon u lahayni jahl iyo aqoon darro inay kaga hadashaa inay u bannaanayn wa ama tafsiiruhu lilculamaa'i fajaa'izun xasanun fasiraadda qur'aanka la fasira miya lilculamaa'i xaal tafsiirkaasi u sugan yahay culammada fajaa'izun ama la yidhaahdo lilculamaa'i fajaa'izun yacni culammada waa u bannaan yahay xasanun waa wanaagsan yahay fasiraadda qur'aanka ay fasirayaan waa u bannaan tahay waana wanaagsantahy ama wa ama tafsiiruhu tafsiirka qur'aanka la fasiraya mia lilculamaa'i xaal tafsiirkaasi u sugan yahay culammada oo culammadu fasirayso fajaa'izun waa bannaan yahay xasanun waa yahay walijmaacu muncaqidun calayhi ijmaacuna waa ku guntamay inuu bannaan yahay faman kaana ahlan litafsiiri jaamican liladawaati alatii yucrafu biha macnaahu wa ghalaba calaa dannihi almuraadu kii ahaaday ehel tafsiirka u ahaaday jaamican xaaluu kulmiyey liladawaati aaladihii uu kulansaday allatii yucrafu biha macnaahu aaladahaasoo lagu garanayo macnaha markaa qur'aanka lagu garanayo ee kulansaday wa ghalaba calaa dannihi almuraadu marihiisana uu ku qaalib noqday oo u batay macnaha looga jeedaa inuu sidaa yahay fasarahu in kaana mima yudraku bilijtihaad wuu ku fasiraya hadduu arrinkaasi yahay wax ijtihaad lagu haleelayo oo lagu garanayo kaalmacaani waalaxkaami alkhafiyati waljariyati waalcumuumi walkhusuusi walicraabi wagayri dalik waa sida macaanida qur'aanka waa sida axkaamta qarsoon ama muuqata aljariya waa axkaamta daahirka ah waalcumuumi waalkhusuus waa sida caamnimada iyo khaasnimada macno guud iyo macno gaara in aayaddu sheegayso waalicraabi waa sida icraabteeda wa hayri daalika iyo taas waxaan ahayna kale ee macaanida qur'aanka soo gelaya iyo waxyaalaha qur-aanka khuseeya soo gelaya ashyaada noocaasoo ijtihaad lagu haleelaayo hadduu ehel u yahay waa ku fasiraya wa in kaana mima laa yudraku bilijtihaad hadduu yahay kaasi waxaan ijtihaad lagu haleelayn oo dadaal iyo ijtihaad waxaan lagu helaynin hadduu yahay oo lagu garanay kalumuuri alatii tariiquha naqlu sida umuurihii waddadeedu ay tahay naqli la soo raray iyo riwaayo wa tafsiir alalfaad alugawiya iyo alfaadda lugawiga in la fasiro falaa yajuusu alkalaamu fiih ma bannaano marka hadalka laga hadlayaa ilaa binaqlin saxiixin min jihati almuctamadiina calayh naqli saxiixa mooye si kale in looga hadlaa ma bannaana min jihati almuctamadiina calayhi laga soo naqliyey cidda la cuskanaayo oo min ahlihi ehelkiisa ka mid ah xaggooda laga soo naqliyey naqli saxiixoo kuwa lagaga soo raray mooye si kale inuu uga hadlaa ma bannaana wa ammaa man kaana laysa min ahlih kii ehel aan ahayn tafsiirka oo tafsiirka qur'aanka ahliye aan u lahayn bimacnaa aqoonuu ku fasiro ayaanu markaa lahayn marka ehel tafsiir uma aha inuu wax fasiro oo qur'aankii fasiro ehel uma aho laa'iq uma aha uma habboona waayo shaqadiisii ma aha likownihi ghayra jaamicin liadawaatih waxaanu ehelkiisii u ahayn ahaanshaha uu ahaaday midaan kulansannin adawaadkii tafsiirka aan kulansan ahaanshaha uu sidaa ahaaday daraaddeed ayaanu ehel tafsiirkii u ahayn fa xaraamun calayhi tafsiiru xaaraan bay ka tahay inuu wax fasiraa oo qur'aankii fasiraa uma bannaana laakiin lahu an yanqula atafsiira cani almuctamadiina min ahlih ha yeeshee waxaa u bannaan inuu tafsiirka ka soo naqliyo ka soo raro oo ka sheego cani almuctamadiina min ahlih cidda la cuskado oo ehelka tafsiirka ka mida inuu tafsiirkii ka soo raro ka soo naqliyo ayaa u furanoo u bannaan sheekhu halkan wuxuu ku tilmaamayaa tafsiirka qur'aanka la fasiraayo yay u bannaan tahay inay fasiraan yoynayse u bannaanayn wuxuu sheekhu tilmaamayaa marka hore aqoon la'aan iyo ra'yi mujarada oo aan cilmi loo lahayn keliya in qur'aanka layskaga fasiraa oo macaanidii qur'aanka wax lagaga sheegaa ma bannaana waayo axaadiisina waa diidaysaa culammadana ijmaacoodii waa ku guntamay oo way isku waafaqsan yihiin bikayri cilmin in qur'aanka lagu fasiraa inaynay bannaanayn ijmaacuna waa xujo wuxuu yidhi sheikhu axaadiis badan baa ku sugan mawduuca tafsiirka haddii la sheegaayo kollay laba xadiis baan arkay laakiin shareecadaba cilmi la'aan in lagaga warramo haddii la sheegaayo axaadiis kalena waa jirtaa labada xadiis ee mawduucan khaasnimo ugu soo arooray waa xadiiska abi hurayra iyo xadiiska jundub xadiiska jundub wuxuu sheegayaa man qaala fi lqur'aani bira'yihi fa asaaba faqad akhta ka qur'aanka ra'yigiisa keliya wax kaga sheega hadduu xataa asiibay ugu beeganto waa gefe cajiib hadduu khata'a garanay hadduu asiibo sidii saxda ahayd hadalkiisii waafaqo xadiisku wuxuu sheegayaa waa khata'ay tirmidi wakhayruhu baana xadiiska soo wariyey culamada qaarkoodna waa taxsiiniyeen bacdi culamada ka midina waxay dhahaan sanadkiisa dacfa ku jira xadiiska kale isla mawduucaasi ku saabsan yahay man qaala fi lqur'aani bira'yihi riwaayo kale waxaa ku timi bihayri cilmin falyatabawa' maqcadahu min annaar wuxuu ku kala beddelantay labada riwaayo bira'yihi iyo bihayri cilmin inta kale waa isla mid tirmidi wakhayruhu baa soo wariyey tirmidina labada xadiis mid ahaan buu taxsiininaya haddaannu labadaba taxsiininayn culamada qaarkood oo taxsiinka ku raacay oo ku ixtijaajayna waa jiraan bacdu ahlicilmi oo labada xadiis ba yidhi sanadkooda dacfi baa ku jirana waa jiraan macnaha labada xadiis sheegayaanna khaasatan xadiiska jundub oo kale ishkaal ma leh ruuxu qur'aanka hadduu cilmi darro iyo aqoon la'aan kaga hadlo oo takallufun intuu la yimaado iskaga hadlo qur'aankii xataa hadduu asiibo wuxuu noqonayaa mid dembaabaya xagguu dembigu uga imanaya hadduu asiibay wuxuu uga imanayaa cilmigu tariiquu lahaa kagama iman mala male iyo waxaanu ogaynoo garanaynin inuu iska yidhaahdo dee mid u bannaan maaha marka maadaama taasi aynay u bannaanayn gelista taa uu iska galay baa xaaraan ahayd oo aan bannaanayn isaabada uu asiibayna hadday dhacdo inuu asiibo waa cala sabiil itifaaq waa ugu beegan ay ugu beegantay ee mid dariiqii cilmiga uu lahaa kaga yimi maaha xadiiska kale waxaa buu sheegayaa waciid ama goodi oo wuxuu tilmaamayaa hadduu qur-aanka kaga hadlo cilmi la'aan falyatabawa' maqcadahu min annaar waayo dee dariiquu ugu dhacaayo beenuu ilaahay ka sheegaayo ayuu galay nebiga marka lagu been abuurtana maxaa la yidhi yacani nebigu sala allahu alayh wasalam waxau ihi man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa' maqcadahu min annaar riwaayo kale waxay sheegaysaa man qaala calaya maa lam aqul falyatabawa' maqcadahu min annaar ka iga yidhaahdo iga sheegaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaanan anigu odhan meesha uu naarta ka degaayo ha diyaarsado yacnii gurigiisii naarta ha diyaarsado makaanu fadhigiisii naarta uu ka fadhiisanayey ha diyaarsado adilada caamkaee ku soo aroortay in cilmi darro aan lagaga hadlin shareecadana mawduucan waa loo deliishanayaa intaa waxaa dheer aayaadka qur'aanka ee diidaaya in ilaahay laga sheego waxaan cilmi loolahayn qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wmaa batna walisma walbagya bigayri alxaqi wa an tushrikuu billahi maa lam yunazil bihi sulطaana wa an taquluu cala allahi ma laa taclamuun marka muxaramaadkii maxaa ka mid ah wa an taquluu cala allaahi maa laa taclamuun inaad allah ka sheegtaan waxaydan cilmi u lahayn waa muxaram binasi alqur'aan wa qawluhu tacaala walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm ha raacin waxaan cilmi kuugu sugnayn marka labada ayoodba waxaa laga qaadanayaa inaan cilmi darro lagaga hadlin diinta taasaa laga qaadanaya qur'aanka tafsiirkiisana haddii cilmi darro lagaga hadlo waxaa ka dhalanaysa allah in laga sheegayo waxaan cilmi loo lahayn wuxuu kaloo sheikhu tilmaamay culammada ijmaacoodu inuu ku guntamay inay xaaraan tahay tafsiirka qur'aanka bikayri cilmi lagu fasirayo iyo macaanida qur'aanka cidaan u ehel ahayni ka hadalkay ka hadlayso inay xaaraan tahay waa ijmaac marka addiladii kitaabka tii axaadiista ijmaacii culammada baa saddexda noocba ku sugan yihin amaa tafsiirka qur'aanka la fasiro oo dadka culammadae garanaya u ehelkii ay fasiraan waa bannaan tahay ijmaacuna waa ku guntamay inay bannaan tahay waa laysla oggol yahay wuxuu kaloo sheekhu tilmaamay ciddii ehel tafsiir u ah siduu ehel ugu yahay adawaadkii tafsiir u baahnaa iyo aaladihii uu baahnaa buu kulansaday ee macnaha markaa qur'aanka lagu garanayay adawaadkaasi maxay yihiin waa culuumaha kala duwan qur'aanku cilmigii oo dhan isaga asal u ah marka wuxuu u baahan yahay culimtii shareecada waa in axaadiistii nebiga la garanayaa ila axaadiistu iyadaa fasiraysa qur'aankiie wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim axaadiistii waa in la garanaya kow waa in la garanayaa carabiyadii naxwaheedii iyo sarfigeedii iyo balaaqadii waa in la garanaya waa in la garanayaa usuulul ila sidii wax loo istimbaadayey sidii wax loo deliishanayey sidii wax loo kulminayey sidii wax loo kala hormarinaayey sidii wax markaa loo kala arjaxayey dalaalaadka alfaadda iyo sida laga qaadanayo yacni mantuuqeeda mafhuumkeeda caamkeeda khaaskeeda mutlaqeeda muqayadkeeda yani waxa weeye naasikheeda mansuukheeda yani waxa weye kullu daalika ayaa lagu garanaya culummaha kale ku tacalluqa tafsiirka oo uu ka mid yahay cilmu naasik walmansuuq oo uu ka mid yahay yani waxaweeye cilmu asbaabi nuzuul oo uu ka mid yahay culmu qur'aanka kale tafsiirki waa u baahan yahy tafsiirkii waa u baahan yahy axaadiista laftooda waa inuu garanaya cilmigii xadiiska markaa cilmulxadiiska waa inuu garanaya culuum lxadiis mustalaxii si u kala garto xadiiskani miyuu sugan yahay ila waxaa dhici karta culammadu inay yidhahdaan xadiiskani waxa weeye waa mursal ama waa mucdal ama waa markaa xasan ama waa saxiix yacni waxa weeye waa yani fikrad guud ka haystaa cala alaqal si waxa weeye waxaan sugnayn aanu u deliishan kii sugnaana aanu uga tegin kii sugnaana aanu uga tegin culummaha iyo culummaha la midka ayaa loo jeedaa adawaadka waa inuu kulansanaya haddaanu carabiyadii garanayn dee qur'aankii ma fasiri karo macno aan loo jeedin baa laga yaabaa inuu la kaco cilmigii carabiyaduna waa ballaadhan yahi cilmigii carabiyaduna waa ballaadhan yahi culumtii ictiqaadka waa inuu garanaya oo caqiidadii saxnayd haddaanu garanayn oo aqoonu lahayn dee waxa qur'aankii ma fasiri karayo alictiqaad saxiix waa inu garanaya laakiin ruux marka waxa jaahil oo aan caqiidadii garanayn oo laga yaabo in yaroo carabiya inuu markaa bartay hadduu yidhahdo waxba aan fasirayaa dee wuxuu sheegayaa wax aan markaa qur'aanka looga jeedin ya alfaadaha qaarkood baa dhici karta inay macaani badan leedahay macnaha muraadkee looga jeeday waa kii waa inuu garanaya marka waa inuu adawaadkaa kulansaday cilmigii sarfiga waa inuu garanaya haddii kale waxa weeye waxyaalo isu egeeg baa jira oo isku qaldaayo cilmu tasriif haddaanu garanayn oo cilmu naxwi garanayn mawaadkii lugawiga garanayn dee qur'aankii been buu ka sheegaya markuu leeyahay ilahay saasuu yidhi dee waxaanu ilaahay odhan ayuu rabbi ka sheegayaa taasina waa kadib cala allah kadib cala rasuul hadday keensatay falyatabawa maqcadahu min annaar kadib cala allah maxay noqonaysa iyaduna waa saas si leeg ama calaa sabiili awlaa inay noqonayso mid markaa naar sababaysa inay noqonayso marka hadduu yahay adawaadkii mid kulansaday dannigiisa iyo malihiisana uu haalib ku noqday muraadku inuu saa yahay waa ku fasiraya arrinkaa hadduu yahay wax ijtihaad lagu garan karo wa ghalaba calaa dannihi almuraad ghalabatu danni cala alaqali waa in la helaa haddaan danni haaliba iska daa yaqiin in la hele eh aan la haynin danni haalibah inuu muraadullaahi islaa yahay layskagama fasiri karo oo marka qur'aanka la fasirayo wuxuu aqbali karuun waa inaan layskaga fasirin wax lagu rajo badan yahay inuu yahay muraadullaahi waa in lagu fasiraa oo danniga haalibkaasaa loo badinay waxyaalaha ijtihaadka lagu haleelaya waa sida macnayaasha waa axkaamta yacni qur'aanka ta qarsoon iyo ta muuqataba waa cumuumkiiyo khusuuska iyo ashyaada la midka hadday tahay waxaan ijtihaad lagu haleelayn sida ashyaada waddada lagu ogaadaa ay tahay naqli uun la soo raray oo la soo wariyey ama carab laga soo naqliyey ama riwaayo lagu soo naqliyey oo yacni ama axaadiis ama aasaar lagu soo raray iyo alfaadda lugawiga in la fasiro macnaha marka alfaadda lugawiga ah waa in carab laga soo naqliyaa marka culammadii luqada iyada in la raadsanayaa siday ka yidhahdeen eraygii markaad hesho maada ah, qaala ahlu luga kelmaddan hariibka ahluluqu maxay ka yidhahdeen waa in loo noqdaa markaysaga tafsiirkii ahluluqaha marka arrinka naqli buu u baahan yahy marka in laga hadlaa ma bannaano naqli saxiixa oo lagaga soo raray ciddii muctamadka ahaydee u ehelkaahayd mooyaane laakiin ciddii aan u ehel ahayn oo aan adawaadkii kulansan xaaraan bay ka tahay ha yeeshee shiikhu wuxuu yidhi laakiin lahu an yanqula tafsiira can ilmuctamadiina min ahlih isagu iskii si madax bannaan yaan u fasirine wuxuu ka soo rari karaa ciddii muctamadka ahaydee u ehelka ahayd inuu ka soo naqliyaa waa u banaanta waayo xaaladdan waa naaqil si madax bannaan mid u fasiraya maaha waa naaqil cilmigana waxaa la yidhaahdaa alcilmu naqlun musadaq aw baxsun muxaqaq waa laba mid cilmigu ama waa naqli musadaqoo bimacnaa la rumaynayo saxiix ah naqli saxiix ah waa cilmi ama waa baxsi muxaqaqoo adilo lagu xaqiijinayo wixii intaa ka soo harayna fakhasafun musawaq wa ilaa fa baatilun mutlaq cibaara uu shaykhulislaam ibnu taymiya leeyahay oo saasaa jirto xoogaa sajci ah suma almufasiruuna bira'yihim min gayri daliilin saxiixin aqsaamun intaa dabadeed kuwa fasiraya qur'aanka oo bira'yihim ra'yigooda ku fasiraya min hayri daliilin saxiixin daliil saxiixa la'aanteed qur'aankii fasiraya aqsaamun waa qaybo minhum man yaxtaju biaayatin cala tasxiixi madhabih waxaa ka mida ah mid xujaysanaya aayad yaxtaju weeye yaxtiju ma aha waa yaxtaju taadu waa kordhiganta waayo taa u ifticaal yacni markay ficillada ku jirto dee waa la kordhigaa masdarkaa dhacda inay hoos dhiganto ixtijaaju waxaa ka mid a ah, man yaxtaju biaayati mid aayad xujaysanaya ama deliishanaya calaa tasxiixi madhabihi wuxuu u deliishanayaa madhabkiisa inuu sax garaynayo wa taqwiyati khaatirih sida ku soo dhacday inuu xoojinayo maca annahu laa yaglibu calaa dannihi ana dalika huwa almuraadu bilaaya iyadoo lala qabo inayna melihiisa ku badnayn oo ku qaalib noqonaynin inkaasi yahay macnihii aayadda looga jeeday macnihii aayadda looga jeeday inay tahay isagaan sidaa u badinayn ayuu haddana u deliishanayaa sida uu isagu qabo aayadda umana qabo umana badinaayo macnahaasi inuu yahay macnihii aayadda looga jeeday wa innamaa yaqsidu alduhuura calaa khasmi bes wuxuu u jeedaa cidday ishayaan ee isaga liddiga ku ah inuu ka gacan sarreeyo ayuu u jeedaa oo isaga ka qaalib noqdo oo aayaddan u xujaysto deed ku aamusiiyo wa minhum man yaqsidu adducaa'a ilaa khayrin waxaa ka mid ah kuwa qur'aanka ra'yigooda ku fasiraya deliil la'aantii mid doonaya inuu dadka khayr ugu yeedho wa yaxtaju biaayati min hayri an tadhara lahu dilaalatun lima qaala haddana u deliishanaya aayad yadaynay muuqannin oo isaga u muuqan tusin aayaddu ku tusinayso macnaha uu sheegay iyadoo macnaha uu sheegay aayaddii inay ku tusinayso aynay muuqanaynin oo isaga u muuqan ayuu haddana u jeedaa inuu khayr ugu yeedho shay khayruu ku fasiraya aayaddii oo aan looga jeedin wa minhum man yufasiru alfaadahu waxaa ka mid a ah mufasiriinta man yufasiru alfaadahu alcarabiyata mid fasiraya erayadiisa qur'aanka ee carabiga ah min hayri wuquufin isagaan taalacanin calaa macaaniiha macnayaasheedii aan taalacan cinda ahliha ehelkeeda agtooda macnayaashay ku lahayd isagaan ogaanoo taalacan buu iska fasiraya wa hiya mima laa yuukhadu ila bisamaaci waxayna ka mid ahaatay erayadaasi ama macaanidaasi ashyaada aan lagu qaadanaynin maqal laga maqlay mooyaane min ahli alcarabiyati wa ahli tafsiir ciddii carabiga u ehelka ahayd iyo ciddii tafsiirka u ehelka ahayd mooyaane cid kale in laga qaataa dee ma suuragal aha ka bayaani macna lafdati wa icraabiha waa sida erayga macnihiisa caddaynta la caddaynayo wa icraabiha iyo icraabteeda caddaynta la caddaynayo wamaa fiiha min alxadfi waalikhtisaari waalidmaar iyo waxa ku sugan oo xadaf ah goyn wax la gooyooo la jaray ah waalikhtisaari in la soo koobay ah waalidmaari in la qadaraya ah waalxaqiiqati waalmajaazi xaqiiqiya majaazi ah waalcumuumi waalkhusuusi macno guud iyo macno gaar ah waalijmaali waalbayaan duubduub iyo markaa caddayn ah wataqdiimi wata'khiir horumarin iyo dibudhigis ah in la kala hormariyo iyo in la kala dibdhigo oo tii horraysay la dibmariyo tii dambaysayna la hormariyo wahayri daalika mima huwa khilaafu daahiri waxyaalaha sida daahirkaa ah khilaafsan yacni daahirku waa inaan taqdiim iyo taakhiir jirin walaa yakfi fii dalika macrifatu alcarabiyati waxdaha kumana filla taas gudaheeda carabiga keliya in la bartaa kuma filla bal laabudda macaha min macrifati maa qaalahu ahlu tafsiiri fiiha waxaa lagama maarmaana ah intaa la jirkeeda kii in la garto ahlu tafsiirku ay ka sheegeen oo ka yidhaahdeen in la gartaa waa lagama maarmaan faqad yakuunuuna mujtamiciina calaa tarki daahir waxaa dhici karta inay ku kulansan yihiin daahirka in laga tago oo culammadu isku waafaqsan tahay inaan daahirka looga jeedin aw calaa iraadati alkhusuus ama waxaa dhici karta inay ku kulansan yihiin khaasnimo in looga jeedo macno gaara aw ilidmaari ama waxaa dhici karta inay ku kulansan yihiin qadaraad in looga jeedo aw hayri dalika ama taas waxaan ahayn in looga jeedo mima huwa khilaafu daahiri ka mid ah waxyaalaha daahirka khilaafsan yani sida muuqata yacni khilaafsanee soo degdegaysa wa kamaa kaana lafdu waa sida haddii ay ahaatay oo kale eraygu mushtarakan bayna macaanin macnayaal markaa mid ay wadaagaan eraygiibaa dhowr macnuu xaqiiqiya wadaago sida iyo sida iyo sidaba waa loo isticmaalaa mid walbana cala sabiil xaqiiqa ayaa loogu isticmaalaa fa culima fii mawdicin ana almuraada ixda almacaani markaasaa waxaa lagu ogaaday meel macnaha looga jeedaa inuu yahay macnayaasha mid ka mid a suma fusira kullu maa jaa'a bihi dabeedna waxaa lagu fasiray wixii ku yimi dhammaantood bihi macnahaasaa lagu fasira macnihii meel loogu ogaaday in markaa saa loo isticmaalay baa meel kastuu ku soo aroorayba sidii lagu wada fasira fa hada kulluhu tafsiirun bira'yi kaa dhammaantii waa fasiraad ra'yi wax lagu fasiray wa huwa xaraamun waa xaraan wallahu tacaala aclam ilahay isagaa korreeye aclamu isagaa u aqoon badan oo cid walba ka aqoon badan tafsiirka markay culammadu ka hadlayaan waxay u qaybiyaan laba qaybood waa atafsiir bilma'huur iyo atafsiir bira'yi in ma'huur wax lagu fasiro ma'huur waa maxay waa mid la soo naqliyey in lagu fasiro sida axaadiistii nabiga sala allahu alayh wasalam in lagu fasiro sida aqwaashii saxaabada ee ka sugnaatay saxaabada in lagu fasiro asbaabu nuzuulka in lagu fasiro waa tafsiir bilma'suur waxaa soo galaya tafsiir bilma'suura ugu horreeya in qur'aankii qur'aan lagu fasiro saas aawadeed shaykhulislaam ibnu taymiya risaaladiisa muqadima fi usuuli tafsiir wuxuu ku odhanayaa ibnu kasiirna waaba ka soo qaatay isagaan u nisbayno muqadimada kitaabkiisa tafsiirka ee tafsiir alqur'aan alcadiim la yidhaahdo ee tafsiir ibnu kasiir ku caanka ah ayuu ku keenay hadalkii ibnu taymiya bixuruufihi oo aanu ibnu taymiya u nisbayn wuxuu odhanayaa ibnu taymiya turuqda tafsiirka waxa ugu fiican in qur'aanka qur'aanka lagu fasiro waayo meel qur'aanka ka mid a shay lagu duuduubay ayaa meel kale lagu bayaamiyo lagu fasiray meel kalaa lagu tafsiiliyo lagu bayaamiyey marka mawdica uu ijmaalku ku sugan yahay ee la duuduubay meesha kale lagu bayaaniyaa loo soo qaadanaya lagu fasiraya waa tafsiiru qur'aan bilqur'aan waxa aad doona inuu u dabaqo tafsiir qur'aan bilqur'aan culamo badan baa isku daydaye laakiin aad waxa ugu sii badan ashaykhu alcallaama maxamed alamiin ashinqiidi kitaabkiisa adwaa lbayaan oo kitaabka wuxuu u bixiyey adwaa'u lbayaani fii iidaaxi alqur'aani bilqur'aan in qur'aanka qur'aan lagu caddeeyo shay cajaa'ib aad la kulmaysaa markaad kitaabka akhrido qur'aankana siduu u hayey waxay ahayd si layaab badan iyo siduu u istixdaaraya xataa yacani waxa weeye mawdican sidaasaa lagu sheegay xoogaa ijmaal baa ku jira waxaa lagu bayaamiyey mawdicaa kale aayad kalu soo qaadanaya marka aad yo aad buu taa isugu dayaa hayeeshee nuqsaanta ku sugani waxay tahay sheikhu waxaanu ku talagelin kitaabkiisaas inuu qur'aanka wada fasiraanu ku talagelin ee wuxuu doonay aayadaha ama axkaamta ama macaani carabiya ku saabsan ama macaani axkaam ku saabsani ama qadar ijmaali ku jiro aayaadkaa keliya inuu ka hadlaayo ku talagala laakiin hadduu qur'aankao dhan sidaa ugu wada fasiri lahaa wuxuu noqon lahaa cajaa'ib buu noqon lahaa waliba tafsiirka uu ka dhigi jiray masjidunabowiga ayaa ka layaab badnaa adwaa'ulbayaanka isagoo irtijaari ah ha yeeshee asbaabta tasjiilkaee wax la sajilo baan waagaa mutatawir ahaynoo horraynin saas aawadeed baa cilmi badani luma ee masjidunabawiga calalaqali marna waa dhammeeyey intuu ka soo bilaabay faatixada ayuu birabbinaas gaadhsiiyey marna waa ku soo celiyey waa ku dhex jiray waana dhici kartaa markii saddexaad inay tahay markuu ku dhex jiray haddana qadarka laga hayaa waa wax yaroo kooban waxaanu ahaa cilmiga baxar bad buu ahaa qadarka yaree la helay ee musajalka noqdaa la daabacay oo shan mujallad lagu daabacay haddana suuradahay ku dhacdaa waa wax yaroo kooban culuumta kala duwan buu marba gees u kacayaa min mukhtalifi alculuum kaa adwaa'ulbayaan waxba kagama dhaco laakiin isagana dee waa qadar yar waxa laga hayaa alcadbu namiir baa loo bixiyey ibnu taymiya waxau yidhi haddii qur'aan la waayo lagu fasiro qur'aanka waxa ku soo xige lagu fasirayaa wuxuu noqonayaa axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam waayo nebigu isaga mubayina wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim haddii xadiiskii nebiga fasirayay la waayana waxa ku soo xige lagu fasirayaa wuxuu noqonayaa aqwaasha saxaabada waayo saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam iyagaa qur'aankii uga aqoon badan ummadda kale marka nebiga laga yimaado sababtuna waxay tahay tanziilkii bay shaahideen waqaa'icdii bay joogeen qur'aankii baa ku soo degay qur'aankay ku camal camalfalayeen qur'aankaa nebigu barayey camal ahaan bay u samaynayeen dadka kale waa uga aqoon badan yihiin ee uu qur'aanku gaadhee maqalkun ku ah yaa ashaahidu yaraa maa laa yara alghaa'ib ka joogaa wuxuu arkayaa waxaanu arkay ninka maqani haddii qowlkii saxaabada la waayana in badanoo culammada ka midii waxay u noqotay aqwaasha taabiciinta buu odhanaya markaa taa dambe khilaaf ba ku jira marka tafsiir bilma'suur waa kaa waa ariiqada noocaas ah atafsiir bira'yi baa timiye tafsiirka ra'yi wax lagu fasirayo wuu qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa tafsiir bira'yi oo madmuum ah iyo tafsiir bira'yi oo maxmuud ah labada nooc bay u qaybiyaan ahlucilmigu saas aawadeed sheikhu markuu tilmaamaayey min ghayri daliilin buu raaciyey suma almufasiruuna bira'yihi min ghayri daliilin saxiixin aqsaamun marka tafsiir bira'yi labada nooc buu qaybsamaa tafsiir bira'yi oo maxmuudaa jira waa maxay waa haddii adawaadkii ay xaasil yihiin oo cidda qur'aanka fasiraysa ay tahay cid aqoon u leh mukhtalifuulcunuuq cilmiyada kala duwane ee uu u baahan yahay qur'aanku cid taqaanna uy tahay oo qur'aankii garanaysa qur'aankii isku fasiri karaysa axaadiistii nebiga garanaysa aasaartii saxaabada garanaysa yacni waxa weeye adawaadkii waxaan u sii jeedaa adawaadka uu baahan yahay cilmiga tafsiirku waa inuu xaasil u yahay hadday carabiya tahay hadday waxa weeye asbaabu nuzuul tahay hadday naasikh iyo mansuukh tahay hadday culuumulqur'aan tahay kale kuwaasiba culuumulqur'aan bay ka mid ahaayeen labada dambe eh hadday tahay axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam usuul fiqiga hadday tahay caqiidada cilmiyadii uu u baahnaa tafsiir marka hore waa inuu aqoonu leeyahy qur'aankii markuu fasirayana waxyaalihii carabiyadu keensanaysoo kale waa inuu ku fasirayaan walow naqli uu leeyahay ilaaba ilaa eraygani sidaa inuu yahay ama aayaddan insaa lagu fasiro ciddaasaa naqli uga hayayaanu ahaan ashyaada qaar baa iska waadixa dalaaladeedu caddah yaa sidaa ku fasiray haddii dalaalaedu caddahay waxba looma baana marka macne waxa weeye faham oo ruuxa ku soo dhacay oo ilaahay qur'aanka ka fahansiiyey ee lafdigina aqbali karo adawaadkiina uu xaasil u yihiin daliil kaloo ka hor imanayaana aanu jirin dee dhibi kuma sugna waana maxmuud cali bn abi taalib muxuu yidhi markii lagu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam shay cilmiga ka mid ah oo idinka uu idinla siraystay aanu dadka kale u sheegin miyay jirtaa may buu yidhi ilaa fahman uctiyahu allaahu lirajulin fi lqur'aan ha yeeshee waxaa jirta buu yidhi faham ilaahay ruux ka siiyo qur'aanka yacni faham baa lagu ilhaaminaya culumtii la yaqaana aanu dee u adeegsanayaa dabeed macnaha aayaddu inay saa tahay oo xukunkaa laga istimbaadayo oo xukunkaa lagala baxayo ayaa dabeed markaa agtiisa markaa ku sugnaanaysa dabeetna waa ku fasiraya dee lama odhanayo ilaaba ilaa mas'aladana ku fasirtay naqli u keen ama masaladana ka istinbaaday naqli u keen haddii mid walba markaysaga naqli nabiga looga keenaayo sala allahu aleyh wasalam ilaa fahman uctiyahu allahu lirajulin fi lqur'aan maxay noqonaysa cabdullahi bni cabbaas muxuu nebigu ku yihi sala allahu aley wasalam allahuma faqihu fi ddiini wa callimhu ta'wiil ilaahu diinta fahansii ta'wiilkana bar marka macno markaa aan aayaddii daahirba ku ahayn baa dhici karta in faham ahaan ruux lagu ilhaamiyo adawaadkii cilmiga tafsiirkana marka hore xaasil uu ahaa imka cabdullahi ibnu cabaas waan garan karraa suuratu nasri markuu cumar weydiiyey oo ku yidhi suuraddan suuratu nasri idaa jaaa nasrullahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfir yacni waxa weeye tasbiixso bixamdi rabbika mahadnaqa rabbiga aad u mahadnaqayso xaalaad ku ladhayso tasbiixso waastakfirhu ilaahay dhaaf weydiiso ka waran baa lagu yidhi wuxuu yidhi waxaan filayaa in geeridii nebiga sala allahu alayh wasalam ay suuraddu sheegayso yacni geeridii waadix kuma aho dilaalada alfaadda haddaad eegto kama muuqato laakiin waa macno khafi oo laga istimbaadaayo waa macno khafi ah oo laga istimbaadayo marka taas waxa weeye waxay noqonaysaa taa iyo ashyaada la midka oo kale qur'aanka in lagala soo baxaa oo cidda kala soo baxaysa ay tahay cid markaa ku habboon oo adawaadkii u xaasil yihiin dee tafsiir bira'yi madmuuma ma aha marka tafsiir bira'yi culammadu waa qaybsamaa bay yidhaahdeen waa maxmuud iyo madmuum ayuu u qaybsamaa saas aawadeed baa tafaasiirta qaarbaa ay gees u badan yihiin qaarna labadaba waa kulansadeen iminka tafsiir ibnu jariir atabari culamada qaarkood waxay ku tiriyaan min qabiili tafsiir bilma'suur laakiin saxdu waxay tahay in kutubta labada nooc kulansatay inuu ka mid yahay waayo riwaayadii ha keeno iyo aayaadkii inuu isku fasiro iyo inuu aasaar soo naqliyo ee waxyaalo badanoo macaanida xaggeeda uu carabiye ahaan ku fasirayo ama fiqi ahaan uu ka istimbaadaya ku jirtaa ra'yigana muxuu yahay waa ijtihaad yaa ra'yiga la dhaleeceeyana waa ra'yiga xun oo markay culammadu ra'yiga ka digayaan ra'yigay ka digayaan waa ra'yiga marka xun weeye laakiin ra'yigu haddii aanu marka ahayn madmuum dee lagama digayo cabdullaahi mascuud markii la weydiiyey masaladii ku saabsanayd gabadhii la meheriyey oo aanu ninka u tegin oo dabeedna isagoo aanay kulmin ninkii u dhintay meherna aan loo yeelin gabadhaase mufawada ay ahayd ciddo ma leedahay mise ma laha meherse ma leedahay wuxuu idhi aquulu fiiha bira'yi cabdullahi bin mascuud baa odhanaya aquulu fiiha bira'yii waxaan kaga odhanayaa masalada ra'yigaygaan wax kaga odhanayaa ra'yiga muxuu u jeedaa ijtihaadkayga fain yakun sawaaban fa min allah wa in yakun khata'an fa minii wa min ashaytaan hadday sawaab tahay xagga ilaahay bay ka ahaatay hadday khata' tahayna naftaydiiyo shaytaan bay ka ahaatay wallahu wa rasuuluhu bari'aani minhu dabeedna waa fatwooday markaasaa loo sheegay xadiis nebi oo masaladaa waafaqsan oo aanu isagu ogeyn in nebigu saasoo kale hore uu yidhi markaasuu aad ugu farxay sanadka cabdullahi mascuud laga soo warinaya aquulu fiiha bira'yi fain yakun sawaaban fa min allah wain yakun khata'an fa minii wa min ashaytaani wallahu wa rasuulu bari'aani minhu waa sanad saxiix haddama aragtaa sanad saxiix weeye marka calaa kulli xaal ra'yigu wuxuu mid maxmuud ah iyo wuxuu leeyahy mid madmuum ah kutubta tafsiir bira'yi iyo tafsiir bilma'suur ku waxaa ka mida fatxulqadiirka ka mida waxaa ka mida tafsiir ibnu kasiir inkastoo culammada qaarkood ibnu jariir iyo ibnu kasiir iyo ay ka dhigaan kuwa ma'suurka keliya ah laakiin nooc ra'yi calaa kulli xaal waa ku jiraa macaanida istimbaadayaan iyo ashyaada la midka ay la imanayaan ijtihaadaadka ku dhisan waayo waa ijtihaad ijtihaadkiina waxa weye waa shay ra'yo maxmuuda weeye waxaa jira tafsiir bira'yi madmuum waata shiikhu halkan kaga hadlayo axaadiista qaarkoodna waa tay diidayso oo ay dhaleecaynayso kuwaasi waa qaybuu shiikhu yidhi waxaa ka mid ah mid madhabkiisa aayad u deliishanaya si u sax gareeyo isagoo danni haaliba xataa aan ku haynin in muraadkii aayaddu saa yahay bis waa isaga deliishanayaayoo masaladiisu ku kacsanayaa masaladu rabo ayuu ku kacsanaya tan noocaasoo kale waxa weeyaan waa tafsiir bira'yi waana madmuum waa mid la dhaleecaynayo waa mid xun waa taa waciiddadu soo gelayaan waxaa ka mid a ah mid khayr dad ugu yeedhaya laakiin shay khayra ayaa aayad aan ku tusin uu doonayaa inuu u deliishado ta noocaasoo kale waxay noqonaysaa tafsiir bira'yi madmuum shaygu hadduu khayr yahay adilada sheegtay u deliisho laakiin deliil aan ku tusinnin oo u deliil ahayn in loo deliishadaa dee qalad bay noqonaysaa aayaddan kale been ha ka sheegin aayaddan kale kuma tusin aayad kale inay ku tusisay keensan mayso mid kaleaan ku tusin inaad u deliishato yacnii mid walba waa in xaqeeda la siiyaa macnahay leedahay lagu fasiraa waxaa ka mid a ah alfaadda qur'aanka in lagu fasiro iyadoo macnaheedii aan lahaynin oo ehelkeedii laga soo qaadan bes waa inaan iskaga fasirin yani iyadoo la iskaga guda dhacayo waxyaalaha qaar baa khilaafu daahir loo jeedaa ama khilaafu lmutabaadir masalan aayadda allah u yidhi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun kuwii rumeeyey oo iimaankoodii wax dulmiya aan ku dheehin kuwaa nabadgelya u sugnaatay waana hanuunsan yihiin walam yalbisuu iimaanahum bidulmin bidulmin waa maxay waa nakira fii siyaaqi nafyi daahirka mutabaadirkii wuxuu keensan lahaa in looga jeedo aya dulmin dulmi oo dhan ila waa nakira siyaaqu nafyi dhacday waana sida saxaabada ay u ishkaal gelisay markay daahirka eegeen laakiin nebigu wuxuu u caddeeyey sala allahu alayh wasalam inaan saa looga jeedin waa ka xadiisku sheegaya saxiixa lamaa nazala qowluhu tacaala aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin shaqa dalika cala asxaabi nabiy sala allahu alay wasalam taasi waxay dhibtay saxaabadii rasuulka sala allahu alay slam qaaluu wa ayunaa lam yadlim nafsah nabigay u sheegeen dabeedna nebigu wuxuu ku yihi sala allahu alay wasalam maaha kaa mooddeen ee innamaa huwa shirku dulmiga waxaa loo jeedaa gaalnimada alam tasmacuu maa qaala alcabdu asaalix ina ashirka la dulmun cadiim meedaan maqal addoonkii wanaagsanaa wuxuu yidhi shirkigu waa dulmi weyn marka khilaafu daahir baa loo jeediy iminka nususaha qaarkood waxaa ku soo arortay khuluud yacnii cid markaa dunuub la timi ahlulkabaa'ir ah inay naarta ku waarayaan waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha khaalidan fiiha khuluud baa la sheegay qof mu'minah ayuu badrheedh u dilay waxaa loogu goodiyey inuu naar ku waarayo bala man kasaba sayi'atan waaxaadat bihi khatii'atuhu fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun kii xumaan kasbada oo xumaantiisu ay koobaabto oo khatii'adiisu ay koobto yacani naartay gelayaan waana ku waarayaan waxaa dhici karta dadka qaar inay moodaan dunuubta kabaa'irta cidda la timi inay abadal aabaad naarta ku waarayso ku jirayso dee saasna sax maaha waayo adillo kalaa sheegaysa cid ahlu tawxiidi inay naarta ku waarayn abadal aabaad wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa baa laga qaadanayaa axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ee sheegaysa cid kastooo midqaala dara min iimaan qalbigiisa ay ku sugan tahay in naarta laga soo saari doono aanu ku waaraynin ayaa iyaduna caddaynaysa waana axaadiis fara badan oo mutawaatiro ah baa mawduuca ku soo arurtay idan dee khilaafa daahir baa loo jeedaa daahirka marka laga tilmaamaayo culamada qaar waxay yidhaahdaan waxaa la yidhahdaa daahirun binafsi iyo daahirun bikayri shayna naftiisuu daahir u yahay iskii iyadaan wax kale loo eegin shaygii qariino iyo daliil kale ay caddeeyeen macnaha inaan looga jeedina macno kale looga jeedana iskii daahiru ma ahe waa daahirun bihayrih bay ka cabbiraan marka bacdu ahlicilmi waxay yidhahdaan quraanka aanka daahirkiisa marnaba laga bixi maayo laakiin daahirkii baa laba u qaybsama daahirun binafsi iyo daahirun bikayri marka marka daliil loo helo in meeshii caamkaahayd aan cumuum looga jeedin in waxa weeye meeshii eh, taqdiim iyo ta'khiir in loo jeedo qariino loo helo in waxa weeye khaasnimo in looga jeedo daliil loo helo yacni xaalka noocaasa daliilkaa loo helay daraaddeed buu daahir ku noqday marka marnaba daahirkii lagama bixin bay odhanaya bacd ahlicilmina waxay leeyihiin yacni markan daahirkii waa laga baxay laakiin daliil baa looga baxay waa iska khulfi lafdi marka sheikhu waxaad mooddaa markuu leeyahay khilaafu daahir daahir binafsihi bay khilaafsan tahay walow tay culammada qaar u istilaaxeen daahirun bihayri haba soo gasho yani taa haba soo gasho hadday doonto laakiin taa kale ayay markaa khilaafsantaha loo jeeda calaa kulli xaal macnayaasha qur'aanka ee ashyaada ku saabsan ilaaba ilaa ciddii u helka ahayd waa in loo daba fadhiistaa iyaga waa in laga qaataa qur'aankii waa inaanu ruuxu doonin inuu marka waxa weeye xoogaa intuu wax yar marka waxa weeye carabiye ah yacni taaltaalacdo inuu yidhaahdo markaa wax walba anaa ka hadlaya dad fara badan oo lumay waxay ku lumeen dariiqaas iyagoo carabiyadii marka hore aan asal u ahayn oo cajam ah oo waxay ka barteen ay tahay wax yar oo dadkii u ehelkaahaa ee aqoonta u lahaana aynay u daba fadhiisan oo ay markaa mufasiriintii ganafka ku dhufanayaan warkoodii aynay dhegaysanayn waxay keensatay baadi badan in markaa waxaa la yidhaha qur'aanka loo deliishanaya qaar baa waxay yidhahaan wax naasikh iyo mansuukh la yidhahdaa ma jiro qur'aanka wax la nasakhay kuma jiraan haddii adilladii baa sheegaysa in la nasakhay waxay doonayaan markaysa wax alla wixii lagu sheegay naskhiga ee aayaadkii sheegaayey inay yidhahdaan in eh, naskhi ma sheegayso qaarna ay ku fasiraan aayadda la nasakhee la sheegaya waa aayad kawni ah aayadda kawnigaa weeye maaha aayadda sharciga ah ila makhluuqaadka aayaat baa lagu itlaaqa inna fii dalika la aayaat yacni mucjizaadka aayaad baa lagu itlaaqa marka aayaadka la nasakhayo kuwaasaa looga jeedaa bay yidhahdeen culammadii islaamkao dhan baa ku ijmaacsanaa ee ku kulansanaa sidaa khilaafkeeda waa sabiilu mu'miniinka oo la khilaafayo wayatabic hayra sabiili lmu'miniin nuwallihi maa tawalla haddama aragtaa wattabic sabiila man anaaba ilay waa in ariiqii markaa hore la raacaa oo saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo ciddii si qumman waddadoodii u raacday waa in la dabagalaa waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina tabacuuhum biixsaani radia allahu canhum wa raduu canh ruuxu waa inuun wadda iska jeexan isagu markaa cusub sharcigu waa itibaac waa dabagal waa raacis waddadaas soo dhignayd waa inuu raacaa waddo inuu isagu hadda iska qarta jeexa ma wadda cusuboo hadda uu qardajeexanayo o laangoynayo war diinta taasi kama furra siraatulmustaqiimku waa dhigan yahay waddadaa in saa loo raaca la raba anna hada siraati mustaqiiman fattabicuu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili hadduu ruuxu yidhaahdo marka waxa weeye cidna anigu markaa qur'aanka tafsiirkiisa uma daba joogayo ehelkeedii u noqon maayo waxyaalaha khilaafu daahirka looga jeedo markaysaa culammadii ulamo noqonayo ijmaacoodii xataa uma aaba yeelayo waxay ku kulansanayeen waxay isku waafaqeen fahm cusub baan la imanayaa oo jadiid aan horaba loola iman oo ummaddu miyay weligeedba lunsanayd adiga ma waxyaa kugu soo degay xaggaad marka waxabay hanuunkaa ka keentay haddaanad markaysa waxa dadkii hanuunsanaa gelin quruuntii khayrka looga markhaatigacay meeday ilaa waa taskiye waddadoodii la taskiyeynayo oo marka waxa la ammaanayo waddadaa hadda jeexatee cusube aad la timaadaa ee waddadii quruuntii markaa hore ee fadliga lahayd ee salafka aad ka leexataa taskiyada xaggay ka haysataa yaa taskiyeeyey yaa ammaanay yaa shahaado siiyey saxaabada rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa ardaydii nebi maxamed sala allahu alay wasalam nebi maxamed bay cilmiga ka barteen macallinkoodii iyo murabbigoodu waa rasuulka sala allahu aleyh wasalam ardaydii nebi maxamed anaa cilmiga ka aqaanay maya suuragal sharcigii nebi maxamed lagu soo rogay ee macallinkoodii iyo murabbigoodii lagu soo rogay ee uu isagu baray isagu u fasiray ay dabaqeen ee uu taqriiriyey ku ammaanay u taskiyeeyey ee uu shahaadada siiye saxgareeyey iyagu waa qaldanaayeen anaa saxan fahamku saa maahayna sidan bay tahay maxay noqonaysaa dee albaab baadiyo la furaya noqonaysa waa in ay cilmiga loo daba fadhiyaa ardaydii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam iyo kuway sii bareen iyo kuwii ka sii qaatay iyaga daba joogay silsiladdaa waa in la daba joogaa faslun yaxrumu almiraa'u fi lqur'aani waljidaalu fiihi bigayri xaq xaaraan waxaa ah asraarka qur'aanka la ysku asraaro iyo doodda qur'aanka lagu doodo oo xaq darro loogu doodo xaaraan weeye wa min dalika an tadhara lahu dilaalatu alaayati calaa shayin yukhaalifu madhabah waxaa noocaa ka mid ah inay u muuqato tusin aayade ay ku tusinayso shay khilaafaayo ruuxa madhabkiis sida madhabtiisu qabto shay khilaafsan baa aayad uga muuqatay wa yaxtamilu ixtimaalan daciifan wuxuuna aqbali karaa aqbalaad aan xoog badnayn muwaafaqata madhabih inay madhabtiisa waafaqayso aayadduna ixtimaal daciifay ku aqbali kartaa fa yaxmilahaa calaa madhabih wuxuu ku xambaarayaa madhabkiisii ayuu ku xambaaraya inay aayaddu tusinayso sida madhabkiisu qabto sidaasuu ku fasiraya oo ku xambaaraya wa yunaadira calaa daalika maca duhuuriha lahu fii khilaafi maa yaquul waana ku doodayaa sidaas iyadoo lala qabo inay ugu muuqato sida madhabkiisa khilaafsan ama siduu odhanaayo si khilaafsan inay tahay sidaa inay ku daahir tahay yaday u muuqato ayuu wejigii daciifkahaa ee madhabkiisa waafaqayey ugu doodayaa oo u deliishanayaa wa ammaa man laa yadharu lahu daalika fa huwa macduurun kii aanu u muuqan kaasi inay aayaddu macnaha ku tusinayso madhabkiisa khilaafsan oo dabeedna sida madhabkiisa waafaqayuun wejigaasunbaaba u muuqda sidii baanu u deliishaday wejiga kale uma daahirin umana muuqdo fa huwa macduurun kaasi waa macduuro mid cudurdaar u saaxiiba weey cudurdaar buu leeyahay waqad saxa can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam annahu qaal waxaa ka asaxay oo ka sugnaaday rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam inuu yidhi almiraa'u fi lqur'aani kufr doodda qur'aanka lagu doodaa ama lagu asraartamaa waa gaalnimo ama wejiga labaad almiraa'u fi lqur'aani shakiga qur'aanka laga shakiyaa kufrun waa gaalnimo xadiiska waxaa soo wariyey ibnu xibbaan iyo abu daawuud iyo xaakim iyo imaam axmed iyo kayrkood baa soo wariyey waana saxiix oo sida shiikhuba inoo sheegay ou yihi waqad saxa can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam ayuu saxiixu yahay waana min xadiisi abi hurayra qaala alkhaaabiyu sheikhii khataabi la odhan jiray waxauu yidhi qiila almuraadu bilmiraa'i shaku khataabi wuxuu ka mid ahaa qarnigii afraad culammadoodii buu ka mid ahaa wuxuu dhintay saddex boqol iyo siddeed iyo siddeetan markay hijiradu ahayd waana shuraaxda axaadiista sharaxday ayuu ka mid yahay sharax buu ku leeyahay abu daawuud ka leha macaalimu sunan sharax kalena wuxuu ku leeyahay bukhaariga la yidhahdo aclaamu alxadiis shaaficiyulmadhab baanu ahaa tafirtii reer khataab baanu u abtirsadaa oo cumar walaalkii oo zayd ibnu khadaaba ah ayaa abtirsiyihiisu galaa saasaa khadaabi loo yidhi zayd ibnu khadaab yacni akhuu cumar qiila almuraadu bilmiraa'i ashaku miraaga waxaa looga jeedaa waa shakiga sidaa waa la yidhi wa qiila aljidaalu lmushakiku fiihi doodda wax shaki gelinaysana waa lagu fasiray wa qiila huwa aljidaalu aladii yafcaluhu ahlu lahwaa waa dooda ay sameeyaan dadka hawooyinka bimacnaa bidcooyinka u saaxiibkaa ay sameeyaan ahwaada waxaa loo jeedaa bidca fii aayaati alqadari wa naxwiha aayaadka qadarka iyo aayadaha kalee la midka ah ay ku sameeyaan oo ku dooda oo waxay ugu doodayaan aayadihii madhab baatil ay ugu doodayaan sida qadarka in la diido oo la yidhahdo ilaahay ashyaada ma qadarin bay doonayaan inay qur'aankii u daliishadaan sheekhu waxau inoo tilmaamayaa qur'aanka inaan lagu asraartamin dooddu waxay u qaybsantaa laba qaybood waa jidaalun bilxaq iyo jidaalun bilbaatil waa in xaq lagu doodo iyo in baatil lagu doodo baatil in lagu doodo baatil in lagu doodaa ma bannaana xaqa laakiin in lagu doodaa oo adillada iyo sharciga loo daliishadaa iyadu waxay tahay mid bannaan bal mashruuca ah wey waa mashruuc wajaadilhum bilatii hiya axsan waxaad kula dooddaa siba siday ka wanaagga badan tahay kula dood dooddaasi waa maxay waa dood xaqi lagu iftiiminayo baatilkana baatilnimadiisa lagu caddaynayo adilada sharcigaana loo deliishanayo walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii hiya axsanu ila aladiina dalamuu minhum marka dooddii lama wada diidin rasuullada iyo nebiyadu waa la doodi jireen umamkooda oo waxay kula doodi jireen caddayntay tawxiidka caddaynayaan shirkigana baatilnimadiisa caddaynayaan tawxiidkana xaqnimadiisa caddaynayaan bay kula doodi jireen yaa nuuxu qad jaadaltana fa agharta jidaalana waxay yidhahdeen qowmu nuux nuuxo waad nala dooday dooddaad nala doodaysayna waad farabadisay marka dooddu wada madmuum ma ahoo lama wada diidin dooddii xaq lagu iftiiminayo dariiq xaqana lagu doodaayo cidda doodaysaana ay tahay cid aqoon u leh sharcigii loo daliishanayo si qumman baatilkii aan baatil lagu radinayn ee baatilkii xaq lagu radinayo oo xaq lagu caddaynaayo baatilnimadiis oo xaq laga horgeynayo cidda samaynaysaana ay tahay cid aqoon u leh waa shay maxmuud oo fiican bale fadli baa ku sugan haatay a'immada qaarkood odhan jireen adabbu can isunnati afdalu min aljihaad a'immadii salafka qaar ka mid a laga soo naqliyay inay yidhaahdeen difaaca sunnada la daafacaa jihaadka waa ka fadli badanta jihaadka waa ka fadli badanta marka haddii baatil uu ruuxu ku doodaayo ama aayaadkiiyo adiladii uu deliishanaayo si aan sax ahayn oo macno baatila ku fasirayo ama xaqba ha sheegaye uu uga jeedo duhuur iyo khalabo inuu isagu ismuujiyo inuu waxyaqaanno inuu muujiyo inuu ka reeyo oo ka markaa gacan sarreeyo cidda markaa ka soo horjeedda oo ay tahay markaa waxa weeye ismuujin amaba markaa xaq ha doonayo muraad wanaagsan ha lahaado niyaddiisu ha fiicnaatee laakiin aanu xaqii garanayn uu ise isleeyahay xaqa u dood oo waxaanu garanayn ayuu ka doodayaa kullu daalika waxay noqonayaan mid madmuuma oo xun bay noqonaysa hadduu duhuur iyo qalabo uga jeedo dee waa istusnimo taasina waa mid marka madmuuma oo la dhalecay haddaanu aqoon u lahaynna inuu doodo ma aha waxaanu aqoon u lahayn waa inaanu ku doodin haa antum haaulaa'i xaajajtum fiimaa lakum bihi cilmun falima tuxaajuuna fiimaa laysa lakum bihi cilm yani maxaa ugu doodaysaan waxaydaan cilmi u lahayn maxaa la inkirayaa waxaa la diidayaa shay aan cilmi loo lahayn in laga doodo ayaa la diidaya qofku markuu hadlaayo waa inuu cilmi ku hadlaa yacni waxa weeye wax aanu cilmi u lahayn inuu ka dooda uma bannaana jahli inuu ku doodo ruuxu mid u bannaan maaha baatil baha radinaye baatilkii hadduu baatil kale ku radinaayo oo baatilkii baatil ka horgeynaayo taa lafteedu uma bannaana shayga baatilka ama bidcada ah waxaa lagu radiyaa xaq iyo sunna lagu radiyaa albaatilu laa yuraddu bibaatil wa innamaa yuraddu bilxaq baatilka baatil laguma radiyo oo laguma buriyo ee baatilkii xaq baa lagu buriyaa xaq saafiya waa in lagu buriyaa taasina waxay ku xidhantahay aqoon ayay ku xidhan kitaabka qur-aanka in layska hor keeno oo aayaadka qur'aanka a ah laysku garaaco yada lafteedu ma bannaana saxaabada qaarkoodoo yacni aayaadka qaar sheeg sheegaya ayuu nebigu maqlay sala allahu aleyh wasalam aayaddan sidan buu ilahay ku yidhi aayaddanna sidan buu ku yidhi markaasaa nebigu markaysaa ka cadhooday wuxuu laa tadribu kitaab allahi bacdahu bibacd kitaabka ilaahay qaarkiiba qaarka kale ha ku garaacina ha ku garaacina kitaabka ha iska horkeenin markaa kitaabka in layska yska hor keenaa yacni meesha kuma jirto wax la garanaayo aayaadka qur'aanka tusintay ku tusinayaan inaynay ku caddayn ama aynay ku muuqanayn ee ixtimaal daciifa ku aqbali karaan bes laakiin sidaad soo degdegaysa daahirka ay tahay sida khilaafsan in la yidhahdo sidii daciifkan u daliishanaya inuu madhabkayga waafaqsan yahay iyo sidaan qabo ama hawadayda waafaqsan yahay ama madhabtayda waafaqsan yahay daraaddeed iyaduna mid bannaan ma maaha waxaa waajib ah aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam in dawaahirtooda iyo macaanida soo degdegaysa lagu xambaaro laakiin si daahirkeeda khilaafsan in loo leexiyaa meesha kuma jirto wuxuu soo qaatay sheikhu xadiiska odhanaya almiraa'u fi lqur'aani kufrun tafsiirka la fasirayana culammadu way isu khilaafeen oo ahlucilmiga qaarkood waxay dhahen miraaga waxaa loo jeedaa shakiga oo miryah waata loo isticmaalo shakiga marka shakigay ku fasireen shakigaasi wuxuu noqonayaa qur'aankii wax ka mida laga shakinayaa inuu ilaahay sidaa yidhi waxaana waajiba qur'aanka in la ictiqaadiyo ictiqaad jaazim oo shaki ka madhan oo go'an oo yaqiin ah in la caqiideeyo la rumeeyaa waajiba ah shakinta qur'aanka wax ka mida laga shakiyaa waa nooc kufri ah waxaa kaloo lagu fasiray waa asraarka iyo dooda wax shaki gelinaysa taana waa lagu fasiray waa tafsiir labaad tafsiir saddexaad waxaa la waa jidaalka madmuumka ahe ahlulbidacu adilada ama aayaadka qaarkood ay u deliishanayaan si aan looga jeedin oo bidcadoodii ay doonayaan inay aayadaha u deliishadaan oo intixaalka ay samaynayaan intixaal waa maxay waa shay baatila ah la doonaya in aayad qur'aana ah loo deliishado layidhaha aayaddan baa na tusiso noogu deliila yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluh yanfuuna canhu taxriifa alghaaliin wa waintixaala almubtiliin wa ta'wiila aljaahiliin cilmigan waxaa hambaaraya qarni kasta iyo qolo kastoo timaadaba kuwa cuduusha abaa xambaaraya mee caadilinta ah cadliga u saaxiibka yanfuuna canhu taxriifa alghaali waxay u diidayaan kuwa guluwiga la yimee talax tegey beddelaadooda ay beddelayaan bay u diidayaan waintixaala almubtiliin kuwa baatilka u saaxiibka ah iska sheegadka ay iska sheeganaya inay tani deliil u tahay bay u diidayaan waxaan deliil u ahayn ay odhanayaan daliil baynu tahay wa ta'wiila aljaahiliin iyo kuwa markaa wax magaratada ah fasiraaddooda ay qur'aanka iska fasirayaan ee iska qardajeexayaan ayay u diidayaan marka qur'aanka marka la fasiraayo waa in shayga lagu rajo badan yahay ee cala alaqali danni haaliba lagu hayo inuu yahay muraadullaahi kuu ilaahay uga jeeday mutabaadirka ee bimacnaa daahirka ah kaa waa in lagu xambaara faslun wayenbagii liman araada asu'aala can taqdiimi aayatin cala aayatin fi lmusxafi sheikhu waxau ihi raximana allahu wa iyaahu waxaa u habboon liman araada su'aala kii su'aal doona uu weydiinaayo can taqdiimi aayatin aayad horumarinta laga hormariyey calaa aayatin aayad kale laga hormariyey fi filmusxafi musxafka gudihiisa lagaga hormariyey aayadda iyo aayaddaa sida loo kala hormariyey hadduu markaa cid weydiinayo aw munaasabati haadihi alaaya ama uu weydiinayo habboonaanta aayaddani ku habboontae u munaasib tahay fii hada almawdici meeshan waa meesha lagu sheegay maxaa aayaddan meesha loogu sheegay oo taasi uga horraysa tanna ugu xigtaa maxay maqtacan iyo qaybtan ugu guda jirtaa wakhtiyada qaarkood baa waxaa dhici karta iyadoo arrin laga warramaayo in mawduuc kale lagu dhex sheego markaan aad loogu fiirsan waxaa lays odhanayaa aayaddani mawduuc kaley ku saabsan tahay waxaynay ku dhex jirtaa arrin mawduuc kale ka warramaya marka sababta loogu guda sheegay meeshan maxay tahay hadduu cid weydiinayo hadduu taa weydiinayo sababta waxay ku saabsan tahay aadaabtu waxay tahay an yaquula inuu yidhaahdo maalxikmatu fii kada maxay tahay xikmadda taa ku sugani aayaddan in la hormariyo la horsheego aayaddana la dambaysiiyo malxikmatu fii dalik xikmadda ku sugani waa maxay aayaddana in halkan lagu sheego xikmadda ku sugani maxay tahay maxaa la diidayaa waxaa laga edebsanayaa in la yidhaahdo lima qaala allahu kada wa kada ama lima qaddama allahu haadihi alaaya muxuu ilaahay aayaddan u hormariyey muxuu sidan u yidhi waxaa la mid a xukum sharciya ayuu ilaahay si u sharciyey marka xukunkii sharcigaa la weydiinaayo cid lama odhanaayo lima sharaca allahu dalik muxuu ilaahay sidaa u sharciyeeyee la odhan maayo ee waxaa la odhanayaa ma alxikmatu fii sharci dalik xikmadda ku sugani waa maxay sidaa ilaahay inuu sharciyeeyo imaamu shaafici raximah llah waxa uu yidhi laa yuqaalu lilasli lima walaa kayfa asalka laguma yidhaahdo lima muxuu sidaa u yidhi iyo maxay sidaa loo sharciyeeyey maxay saa u noqotay walaa kayfa siday tahay lama yidhaahdo asalka wuxuu u jeedaa yacni qur'aanka ilaahay iyo xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam buu ujeeda waayo waxaa laga fahmi karaa macno ictiraad haddaad tidhaahdo muxuu ilaahay sidaa u sharciyeeyey muxuu sidaa u yidhi in la ictiraad lagu samaynaayo baa laga fahmi karaa ilaahayna wuxuu uhi laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun laa yus'alu camaa yafcalu lama weydiiyo ilaahay wuxuu samaynaayo lima facalta lama yidhaahdo laakiin dadka waxa la weydiiyaa waxay samaynayaan maxaad u samaysay waa la yidhahdaa oo su-aalaha makhluuqa la weydiinaayo dee lima iyo kayfaa lagu weydiinaya lima waxay noqonaysaa su-aal marka makhluuq la weydiinaayo su'aal can alikhlaas kayfana waxay noqonaysaa su'aal can almutaabaca yacani maxaad sidaa u samaysay ujeeddadaad u samaysay waa maxay kayf marka la weydiinayana sidaa u samaysay waa sidee mase sharciga waafaqsanmaa mise si aan ahayn marka makhluuqaa la weydiiya lima wa kayfa wax lagu su'aalaaye allah markaa laguma su'aalo axkaamtiisa iyo sharcigiisa lima iyo kayfa lama yidhaahdo aadaabtu waxay noqonaysaa malxikmatu fi kada xikmadda taa ku sugani maxay tahay haddii markaa xikmadda la garanaayo waa la sheegaya haddii kalena waa laga gaabsanaya weliba saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam waxay ku kaaftoomi jireen eh, in badan inay sheegaan inuu sidaa dee nebigu amray ama sidaa ilaahay amray ama sidaa ilaahay sharciyey oo xikmada aan mansuus ahayn oo la nasgaraynin waxba iskumay kallifi jirin xadiiskii saxiixu muxuu sheegayaa mucaada inay weydiisay caaisha radia allaahu canha waardaaha maa baalu lxaa'idi taqdi asawma walaa taqdi asalaa gabadha caadada qabta xaalkeedu muxuu yahay oo soonka ay u qallaynaysaa salaadana u qallayn weyday soonkiiyo salaaddii labada mid walba waa waajib mid walbana cudurdaar buu u baaqdayoo xaydka daraaddeed bay una soomi weyday una tukan weyday laakiin waxay ku kala duwan yihiin qadaaga marka waxay tihi maa baalulxaa'idi taqdi sawma walaa taqdi sala caaisha waxay tihi axaruuriyatun anti nama khawaarij baa tahay markaasay tidhi maya markaasay waxay tidhi kaana yusiibuna dalika fii cahdi nabiyi sala allahu alayh wasalam fakunnaa nu'maru biqadaa'i asawmi walaa nu'maru biqadaa'i asalaa arrinkaasi waa na haleeli jiray wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam oo waa xaydi jiray dabeedna waxaa nala amri jiray soonka inaannu qallayno salaadda inaannu qallayno nalama amri jirin maxay ku kaaftoontay itibaac keliya inay tahay may odhan tan waxa weeye waxaa ku sugan dhibaato badan oo salaadda haddii la yidhaha qalleeya wakhtigeedaa badanayso toddoba maalmood salaaddeedu way fara badanaysaa oo xaraj baa ka imanaya laakiin soonku waa kooban yahay waa dhowr maalmood dhowrka maalmoodna qadaageedu waa sahlanaanayaa laakiin haddii waxa weeye shan iyo soddon salaadood la yidhahdo qallee nowcan maa waa ku adkaanaysaa waana arrin soo noqnoqonaya oo bil walba ku sugan soonkuna markaa sanadkiibuu hal bil keliya ku sugan yahay marka tacliilaad noocaasa inay gasho caaisha iskumay kellifin bes waxay ku kaaftoontay itibaaca wakhtigii nebigu arrinkaasina haleeli jiray tan inaanu qallayno waa nala amri jiray soonta ah salaadda inaanu qallaynana nalama amri jirin faslun yukrahu an yaquula nasiitu aayata kada bal yaquulu unsiituhaa aw asqadtuhaa sheekhu waxa uu yidhi raximana allahu wa iyaahu waxaa la karaahiyaysanayaa oo la nacayaa inuu shakhsigu yidhaahdo waxaan ilaawey aayadda caynkaasaan ilaawey bal yaquulu unsiituhaa wuxuu odhanayaa waa lay ilowsiiyey aw asqadtuhaa ama waa ridin fqad habta fi صaxiixi can cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu anahu qaala qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam saxiixa waxaa ku sugan isagoo cabdullahi bni mascuud ka soo warinaya inuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi laa yaquulanna axadukum nasiitu aayata kada wa kada yaanu odhannin oo odhanin oo odhanin axadukum midkiin nasiitu aayata kada wa kada nuunu tawkiidka musaqalka ah yacni saddex goor baa lagu celinaya waxay ka dhigan tahay ficilkii in saddex goor la sheegay kaannahu in la yidhi laa yaquulu oo laa yaquulu oo laa yaquulu hadduu nawnu tawkiidku mukhafaf yahayna waxay ka dhigan tahay ficilka in laba goor lagu celiyey oo la sheegay markuu mushaddad yahay sidan oo kalena saddex goor in lagu celiya ka dhiganta laa yaquulanna axadukum nasiitu aayata kada wa kada yaanu odhanin midkiin waxaan ilaaway aayadda sidaa iyo sidaas bal huwa nusiya isaga waa la ilowsiiyey wa fii riwaayatin fi saxiixayni ayda bi'sa maa liaxadikum an yaquula shay baa xumaaday axadkiin u sugnaaday an yaquula inuu yidhaahdo ayaa xumaatay nasiitu aayata kayta wa kayta aayadda sidaa iyo sidaasaan ilaawe ama bi'sama ay bi'sa shay-an shay waxaa u xumaaday liaxadikum midkiina an yaquula inuu yidhaahdo bi'sa ay huwa shaygu maa ay shay-an min jihati shay buu u xumaaday liaxadikum an yaquula midkiin inuu yidhaahdo waxaa u xumaatay nasiitu aayata kayta wa kayta waxaan ilaaway aayadda sidaa saas bal huwa nusiya waa la ilowsiiyey siinkaa shadanoo mudacaf ah wahabata fi saxiixayni aydan can caa'ishata radia allahu canha waxaa ku sugnaaday saxiixaynka bukhaari iyo muslim ku noqonaya aydan laba goor buu ina yidhi sababtu u yidhina waxay tahay dee hore u soo sheegay maadaamuu hore u soo sheegay saxiixa u soo sheegay ayuu mar labaad ku celiyey oo labadii saxiix saxiixii horena waa ku jiraa haddana fi saxiixayni buu mar kale yidhi markaasuu haddana aydan yidhi ana anabiya sala allahu alayh wasalama samica rajulan yaqra'u nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu maqlay nin akhrinaaya faqaala markaasuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam raximahu llah ilaahay ha u naxariisto ruux nool in raxmadda loogu ducayn karo ayaa laga qaadanaya laqad adkaranii aayatan kuntu asqadtuhaa wuxuu ii xasuusiyey aayad aan markaa ka riday yacni suurata kada wa kada suuradda caynkaa iyo caynkaas ayuu i xasuusiyey wa fii riwaayatin fi saxiixayni waxaa ku sugan riwaayo saxiixaynka ku sugan kuntu unsiituha aan ahaa mid la ilowsiiyey wa ama maa rawaahu ibnu abi daawuuda kuu soo wariyey miyaa ibnu abi daawuud can abi cabdiraxmaan asulamiyi altaabiciyi aljaliil uu ka soo wariyey abi cabdiraxmaan assulami taabicigii weynaa cabdullaahi ibnu xabiib annahu qaal taabiciintii waaweynayd ayuu ka mid ahaa raggii qiraa'ada qur'aanka lagala kulmayna wuu ka mid ahaa ee saxaabada ka qaatay oo asaaniidda lagu soo warinayo qiraa'aadka waa ku jiraa axaadiista lafteedana markaysa waxaan yacni raggii axaadiis badan soo wariyey ayuu ka mid ahaa annahu qaala inuu yidhi laa taqul ha odhanin asqadtu aayata kada waxaan riday aayadda sidaasaan riday ha odhanin bal qul akfaltu waan ka ghaafil noqday markaa dheh yani waa ka moogganaaday fa huwa khilaafu maa sabata fi alxadiisi asaxiix waxay khilaafsan tahay khilaafu maa kiibay khilaafsan tahay sabata ku sugnaaday fi alxadiisi asaxiix xadiiska saxiixa ku sugnaaday waalictimaadu cala alxadiis cuskadkuna wuxuu ku sugan yahay xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam buu ku sugan yahay marfuuca wa huwa jawaazu asqadtu wuxuu ahaaday inay bannaan tahay asqadtu wa cadamu lkaraahati fiih iyo inaan karaaha ku karaaha wax la yidhaahda aynay ku jirin calaa kulli xaal mawduuca uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay ku saabsan tahay diidmada la diidaayo in la yidhaahdo nasiibtu aayata kada wa kada aayaddaasaan ilaawey ama suuraddaasaan ilaawey ama qur'aankii intaan xafiday baan ilaawey nasiitu midnaba in la yidhaahdo waa laga fiican yahayoo ma fiicna waayo erayga nasiya laba macnay leedahoo waxa ilowshiya looga tago e aan loo qasdin iyo wax looga tago ogaan looga tago mid walba nisyaan waa lagu iطlaaqaa oo nasiya waa loo isticmaala atadka aayaatunaa fanasiitaha wakadalika alyawma tunsaa fanasiitaha waxaa loo jeedaa fataragtaha camdan ogaan baad uga tagtay nasuu llaha fa ansaahum anfusahum yacnii allaha inay caabudaan bay ka tageen baa loo jeedaa ogaan uga tageen oo tawxiidka ilahay iyo cibaadadiisa la yimaadaan marka maadaamay sidaas tahay eraygan in la isticmaalo ma aha waayo macno aan fiicnayn bay iihaamin kartaa ku moodsiin kartaa maxaa la odhanayaa unsiya ama nusiya ayaa la odhanaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa la mida nawowina waa ka mid ee asqatu in la yidhaahdo xadiiska saxiixa inay ku soo aroortay ayeeshe riwaayaadka kala duwanoo asqadtuha iyo unsiituhaa waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay asqadtuha in la yidhaahdo waana sida hadda saniica sheikhu uu marayo laakiin waxaan filayaa culamada qaarkood inay odhan jireen maadaama riwaayaadku iskhilaafsan yihiin asqadtuhaa in la isticmaalo waa laga fiican yahay oo ixtimaalka marka waxa weeye ikhtilaafka riwaayaadka ayaa waxay akhbari karaan in bacdi ka mida macnaha lagu wariyey saas aawadeed lafdo kastoo ka midii dee xujo kuma noqonayso macnihii yacni xujo gaarkeeda uma noqonayso waxay aqbali kartaa in lafdigii nebiga aynay ahayn calaa kulli xaal sheikhu hadda wuxuu wataa labaduba lafdigii nebiga inay yihiin unsiituhaa iyo asqadtuhaa saas aawadeed labada midnaba karaaha kuma jirto taabicigaa weyne abi cabdiraxmaan assulami isagu waa karaahiyaystay asqadtu aayata kada in la yidhaahdo oo rubbamaa in loo qaadan karo ogaan inuu u riday dee muraadna uma aha inuu ogaan u riday laakiin maadaama sheikhu riwaayadani lafdigii nebiga inay tahay uu u qabo oo ixtimaalka in riwaaya bilmacnaa ay noqoto aanu meesha ictibaarinin wuxuu yidhi xadiiska in la cuskado ayaa saxdu tahay xadiiska saxiixa sida ku sugnaatay khilaafsan tahay cuskadkuna wuxuu ku sugan yahay xadiiskaa saxiixa ah nawowi waxaa min ahli ahlilitibaac tacasub wax leema isticmaali jirin masalada haddii markaa naska inuu ku tusinayo ay ula muuqato wuxuu ahaan jiray midaan cid kale u joojin ee naska markaa raaca saasuu ahaan jiray raximah allah halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk